bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed walihi wصaxbihi aجmaciin wama ina waakhawaatuha fainaha tansib اlsma wtarfac اlkhabr wahiya ina waana walaakina wakaana waleyta walacala waxaan ku dhex jirnay cawaamishii mubtadaha iyo khabarka wax ka bedelaysa ama nawaasikh loo yaqaano oo xukumkii mubtadaha iyo khabarka ay lahaayeen ee isbedelka ku keenaysay cawaamishaasaan ku jirnay waxaan kasoo baxnay kaana iyo akhawaadkeeda oo saddex iyo toban ahaa sideedo horo kaana laga bilaabo ilaa laysa laga soo gaaro siduu musanifku u sheegay oo tartiibkooda ah biduuni shardin ay ku camal falayaan oo mubtada iyo khabar inay galaan unbaa muhim u ah shardi kale uma baahno afarta ku xigto in nafyi iyo nahyi iyo istifhaam uu ka hormaro ayaa loo shardiyaa daama keligeedna maa oo masdariya oo darfiya inay ka hormartaa loo shardiyaa haddii intaas shuruud ay helaan wabaasharataa addukhuula cala almubtada walkhabar gayarata takyiirkana waxa w annahaa tarfacu alisma ay mubtadaa tarfacu lmubtadaa isma laha wa tansib lkhabra khabara laha mubtadihii ismay ka dhiganayaan khabarkiina khabar ayaga ay leeyihiin bay ka dhiganayaan icraabtina sidaas bay isku bedelaysaa waxaa dheeraad aan soo niriyey hadda iyadoo ficil maadi ah lagu wada sheegay kaana dalla baata saara amsaa laysa maadi wada waay wixii mudaaric ay ka imaan karaan oo tasaruf leh waxay u camal camalfalayaan sidai maadigoodu u camalfalay kaana haddii ay maadiku camalfalaysay yakuunu waa la mid masdarkeedii kown waa la mid ficilkeedii amar kuunu iyo kun waa la mid kun fayakuun waa sidaas marka amarkii iyo mudaaricii laakiin waxaa jirta afcaal jaamid ahoon tasaruf lahayn sida leysa oo kale leysa maadigaas waxaan ka ahayn lama hayo mudaaric kama yimaado amar kama yimaado masdar haba sheegin marka wixii aan aan tasaruf lahayn sidoodaas maadigeeda ku camal falayaan wixii tasaruf leh oo mudaaric iyo amar iyo masdar ay ka imaanayaan ayagay lamid yihiin marka sidaas baa niriyey mubtadihii iyo khabarkii marka dabiicadiisa ay ku xeran tahay musanifku wuxuu ku miithaaliyey ayagoo mubtade iyo khabarka ay mufrad wadan yihiin mubtadihii khabarkii waxay noqon karaan tahniyay noqon karaan jamac ay noqon karaan eh, asmaa lkhamsa ay noqon karaan laakiin waxaa la rabaa in mubtadana aada godid isim kastana wixii la goday baabu macrifati calaamaat اlacraab aad laabatid isimka kalena aada nasbisid hadduu macnaha mufrad yahayna fatxaad ku nasbinay hadduu tathniye yahayna ya ku nasbinay hadduu asmaa lkhamsa yahay alifaad ku nasbinay haakada sidaas weeyaan amhilaan u sheegnay marka kaanaan hadda ku miithaalina wixii kale waa lamid yadalu zaydun saahiran haddaad tirahdid iyo kaana zaydun qaa'iman isku icraab waay laysa muxamadun mawjuudan haddaad tiraahda kaana zaydun qaa'iman ay la craabta wahaakada haddii taniyada hadii mufrad abarka isimkii khabarka ay noqdaan taniyane waxaa weeyaan sidii unbay isu bedelayaan marka maanta waxaan gelaynaa qeybkii labaad inna iyo akhawaadkeeda marka wuxuu ku leeyahay wa amaa ina wa akhwaatuhaa fa inahaa ayadii tansibu lisma isimkay kor dhigtaa wa tarfacu lkhabara khabarkana way godaa calaa cagsi kaana kaanay bay cagsi ku tahay meeshay ay kaana iyo akhawaadkeeda isimka ay godanaysa tan isimka way nasbinaysaa wa tarfacu lkhabara mubtadii khabarkii sidaas waay haddii lagu yiraahdo muxamadu xaadiru ina giri ina muxamada xaadiru haddii muxamadu xaadirun kaana geri lagu yihah kaana muxamadu xaadiran cagsi bay isku yihiin marka sidaasaa loo jeedaa macnaha cagsigeeda kaas weeyaan marka tansibu lisma oo mubtadihii ay isim u qaadanayaan wa tarfacu lkhabara way godayaan markaasaa lagu yihi wahiya ina iyo akhawaadkeedana ina iyo wa ana iyo walaakina iyo wakaana iyo walayta iyo walacala waay marka ina akhawaadkeeda waa lix meeshii kaanay akhawaadkeeda saddex iyo toban ka ahaayeen lixdaas waxaa la yidhaahdaa inaa yaa hooyo u ah markaasaa waxaa loogu magac daray akhawaatu ina yaa la yidhaahdaa markaasuu waxaa weeyaan iyadoo oo mubtadihi iyo khabarkiina ay macnaha sida aan kuu sheegay ay wax ka bedelayaan yaa waxaa dheeraad ah macaani bay ku soo kordhinayaan inna iyo anna waxay u kordhinayaan mubtadaha towkiid bay u kordhinayaan towkiid macnaheeda waxa waa taqwiyo waay khabarkii oo la adkeeyo haddii aan ku iraahdo inna khaalidan xaafidun iyo khaalidun xaafidun way kala yahay waxa weeyaan ina khaalida xaafidu lilqur'aan qur'aankuu xifdisan yahay yani arintaas shaki kama joogto waay marka ina iyo ana waxay faa'iideeyaan towkiid yay faa'iideeyaan towkiidkana waxa weeyaan nisbada ka dhaxayso mubtadaha iyo khabarka walidaalika fiiri ina allaha samiicu caliim ina allaha gafuuru raxiim yani waxaa w taakiid ana allaha mutasifun bihadihi alawsaaf macnaheedii saas waay qur-aanka kelimo kasta macno bay cabiraysaa inaka la min almursaliina ina ina cadaab allahi shadiid waxa weeyaan taakiid arintaas sida lowdigu ku yiri ay u dhacaysaa macnihii saas waay marka ina iyo anna waxay faa'iideeyaan tawkiid ama adkayn iyo taqwiya nisbada mubtada iyo khabarka ka dhexayso haddaa tidhaahda inna muxamadan xaadirun nisbada la adkaynaya thubuutu lxuduuri limuxamed fi hada almakaan waay marka sidaas bay tahay adawaadka wax lagu adkeeya waxaa ka mid ah ina iyo anna jumla ismiya laamu tawkiid ama laamu lqasam yaa kamid walidaalika markay mushrikiinta yidhaahdeen wayaquulu ladiina kafaruu lasta mursalan markay yidhahdeen lasta mursalan ilaahay xaggiisa lagaama soo dirin markay yidhaahdeen ilaahay wuxuu iri yaasiin wlqur'aani alxakiimi inaka la min almursaliin fiiri walqur'aani ilaahay waa ku dhaartay jumla ismiya iyo qasam iyo inna iyo laamu towkiid intii oo dhan baa lagu sugu daray innaka la min almursaliin yaa been sheegaya marka kufaarti weeyaan kadabu waftarow rasuulkii ilaahay bay rasuulnimada inay ka anfiyaan ay dooneen markaasuu ilaahay cadeey jala jalaaluh marka ina anna taas weeyaan waxaa kugu soo xigto laakina laakina waxaa la yidhaahdaa waxay macno faa'iidaysaa istidraag hadal kaa tegayaad wax ka soo reebanaysaa istidraag saas waay ka daba tegid yaa istidraag la yidhaahda macnaheeda waxa weeyaan tacqiibu اlkalaami binafyi maa yutawahamu hubuutuhu aw ihbaat maa yutawahamu nafyuhu kalaamkii oo lagu daba xero wixii loo malaynaya inay sugan yihiin ood nafisi ama waxa loo malaynaya inay anfisan yihiin oo macnaha aada diidaysid oo la sugo saasaa la yidhaahda mathalan waxaad leedahay waxaad leedahay khaalidun shujaac khaalidun shujaac marka tiraahdo shujaac markaasaad leedahay laakinahu jab laakinahu bakhiil shujaac markii la yidhi khaalid waa shujaac markii layidhi waxaa loo fahmay inuu meel kasta geesi ku yahay dagaalkana geesi ku yahay waxbixintana geesi uu ku yahay markaasaa waxaad leedahay laakinahu bakiil maalkuu bakiil ku yahay naftiisa wuxuu deeqsi ku yahay dagaalkii markii la jooga naftiisa uu bixinaya laakinahu bakiil marka markii hore waxaa loo maleeyay shujaac fi kuli lmawaaqic fi linfaaq wa fi lxarbi wa fi liqdaam waxna inuu gees ku yaha loo maleeyay markaasaa waxaad leedahay laakinahu bakiilun bilmaali maalkuu bakiil ku yahay marka markii hore laakinahu shujaaca waxaa loo maleeyay inay wuxoo dhan inuu geesinimada inuu yahay markaasaad hadalkii kaa tegay wixii in loo malaynayo dadka inay u fahmaan aad wax ka soo reebaysaa markaasaad leedahay laakinahu jabaan ayib taas laakina weeyaan wa kaana kaanana litashbiih tashbiiha waxa weeyaan tashbiihu lmubtada'i bilkhabar waxaad leedahay mathala kaana caliyan badrun ninkan fii cadaantiisaad ka yaabtay markaasaad leedahay kaana caliyan badrun waaba asigooba badri ah macnaha badri waa dayaxa markii us afar iyo tobanka joogo yaa la yidhaahda ka ana aljaariyata badrun carabtaa qofkii quraxsan ama qofkii cadaan lagu tilmaamayo yaa waxay dhihi jireen sidii badriga oo kale waay fiiri markan hadda jaariya iyo badrin daa'iman sida badan waxa weeyaan laba shay oo fii asli sifa wadaagsado axaduhumaa mutafawiqu cala alaakhar ayaa tashbiiha ku yimaada hadda haddaad tiraahdeed kaana caliyan badrun haddaad tiraahdeed cali si kasta u cadaado dad badan baa cali markay yidhaahdaan in cali bn abi aalib loo jeedo markii khaalid iyo khaalid ma aha magaca unbaa loo jeeda magac arbeed waay mithaal waay haaulaai alasxaab looma jeedo liannahu caliyun duriba wacaliyun qutila wacaliyun kayta marka lagu leeyahay un hal cali keliya adduunyada ma ah magacaada caliga ah loo jeeda marka aad tiraa kaana caliya badrun ama kaana khaalida badrun haddaad tiraahdeed mahmaa ucطiya khaalid fi eh, ljamaal wadaa'at اlwajhi oo cadaantiisaas ma gaari kara badriga weligiis waa almushabahu bihi huwa akharu tamakunan sidaas waay marka waxaa weeyaan ilxaaqu naaqisin bikaamilin ala yidhaahdaa ilxaaqu naaqisin bikaamilin tashbiiha wuxuu ku yimaadaa mid ka naaqis ah yaa mid kaamil la adeegsanaya waxaa weeyaan waxaad leedahay maxaan ku idhaahdaa maxaan ku idhahdaa caliyun kaanahu asad ama kaana caliyan asadun mahmaa ucdiya alinsaan min ashajaaca ma gaari kara markastaba libaax oo kale inuu noqdo marka ilxaaqu naaqisin fi shajaaca biman huwa amkanu minhu fiiha oo asadki awaay ilxaaqu kaamilin binaaqisin waxa weeyaan sidii yahuudi ilaahay uu yihi mathalu ladiina xumiluu tawraata huma lam yaxmiluuha ka mathali اlximaar bani aadam oo caqli lagu yaqiinay yaa inta hoos loo dhigaa dameeray lamid yihiin alayidhi dameerku tuba la saaray marka ilxaaqu kaamilin binaaqsin ay noqonaysaa almuhim tashbiih bay faa'iideysaa adawaadka markaad wax rabto inaad isku ekeysid yaad leedahay ayib waxaa ku xigo eh, markaad laakina ka baxdid ka kaanana aad ka baxday leyta leyta waxa weeyaan litamani tamanigaasaa marka wuxuu yahay tamani oo qalbiga iska fura ah waxna aadan ka daba tegaynin iyo tamani oo ah fi xuduudi اlmacquul marka markaasa waxaa lakala yihahdaa طalabu اlmustaxiil aw maa fiihi cusrun shay mustaxiil ood iska tamanisid iyo shay culays uu ku jiro oo tamanisid labadaasay kala noqonaysa haddaad tirahdid layta shabaaba caaidun ilaya haddaad tirahdid adigoo hadda sagaashan jiro inaad shaabnimo ay ku soo noqoto oo aad toban iyo sideed sana aad ku soo noqotid wax caadada bani aadamka mustaxiil ku ah awoodda ilaahay ma ahaya caadada annaga maa jarad bihi lcaada mustaxiil ay ku tahay ayib ama maa fiihi cusrun waxa weeyaan wax culays ay ku sugan yahay layta lii maalan aw layta lii qintaaran min adahabi aa tiri nin faqiir ah inuu maanta xashin oo dahab inuu helo waxa weeyaan wax mustaxiil a ah ma aha laakiin waxa weyaan wax culays ay ku sugan tahay waay waxaad leedahay mathalan layta albaliida yanjaxu waxaan tamanina ninkii damiinkaha ah inuu maanta najax waxa weyaan nin baliid ahooba lagu yaqaano balaadada inuu najaxa wax oo oo oo mustaxiil a ah ma laakiin wax fududna ma aha isla markii tamani baa la yidhaahdaa yaa laytanii kuntu macahum fa afuuza fawza wax soo dhaafay waaya markii muslimiinta iyo gaalada dagaal galeen muslimiinta ay guuleysteen munaafiqiinta al maxaan shalay isaga raaci waay muslimiinta maanta qanaaimtaasna waa heli lahay sharaftan ammaantaana wax baan kulahaa lahay sidaasay ku shallaynayaan waa wax soo dhaafay waa mustaxiil waay ayib lacalana waxay faa'iideysaa ataraji aw tawaquc midkood taraji waxaa la yidhaahdaa waxaa weeyaan xusuulu lmaxbuub ama alabu lmri lmaxbuub shayga maxbuubka ahoo la raadiyo yaa la yidhaahdaa cagsi tawaqucu waay waxaad leedahay lacala allaha yarxamunii lacala allaha yujiibu dacwatii lacala allah waxaa weeyaan rajada ninka muuminka ilaahay inuu umniyadiisa u waxaa weyaan alab lmaxbuub wax aad jeceshaad ilaahay ka dalabtid waana ku xaqiijina in kunta saadiqan tawaqucana waxaa la yidhaahdaa waa amar oo makruuha ah dhicitaankiisa oo la sugaa la yidhaahdaa waxaad leedahay lacala lacala khaalidan haalikun in aad jeceshahay ama lacala ibnii haalikun aad leedahay wiilkayga inuu dhintaan ka cabsanaa markaad saas leedahay waxaa weye calaamaadkiyaa kuu muuqato oo inuu eh, maxaan ku yidhaahdaa ama dhintay ama dhimashadii loo eh, soo sheegi rabo lacala alcaduwa qariibun mina marka markii afafaalkii iyo akhbaartii aad heshaa waxaad ogaatay cadowgi inuu soo dhow yahay markaasaad lacala alcaduwa haalikun eh, qariibun dheh lacala alcaduwa qariibun almuhim xuruuftaas waxay ka wadaagsadaa macaanideedaba ha kala duunaadee waxay wadaagsataa anahaa tansibu mubtada anahaa tansibu isma ama mubtada isman laha wa tansibu lkhabra mithaalkeeda fiiri markaan taquulu waxaad leedahay ina zayda qaa'imu walayta camran shaakisun wamaa ashbaha dalika sidaasuu ku leeyahay musanifka asaaba fasiri arkayninba marka ina zayda qaa'imu ina allaha samiicu waa isku ecraab ina xarfu tawkiidi wa nasbin tansibu اlisma wa tarfacu اlkhabra zayda ismu ina mansuub wcalaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi qaaimu khabaru ina dheh qaaimu khabaru ina marfuuc wcalaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi walayta camran layta xarfu tamanin wa nasbin tansibu lisma watarfacu lkhabr camran ismu leyta mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi shaakhisun khabaru leyta marfuucu calaamatu rafci dama daahira musanifku wuxuu kuu miithaaliyey marka kulligood waxaa waaye xarfu nasbin way ka wada siman yihiin tansibu isma watarfacu lkhabra laakiin xaraf kasta macnihii loo sheegay aad ku damaanaysaa ad ku lamaanay waxaad leedahay ina xarfu tawkiidin ana xarfu tawkiidin laakina xarfu istidraakin wa nasbin sidaasoo kale waxaad leedahay kaana xarfu tashbiihin leyta xarfu tamanin lacala xarfu tarajin aw tawaquc tansibu lisma tarfacu lkhabr inta kale way ka siman yihiin waxaana lagu miithaaliyey asigoo isimku ou yahay mufrad khabarkiina mufrad ou yahay haddii lagu yidhaahdo markaan الزaydاni qاaimaani ina gili waxaad leedahay ina الزaydayni qاaimaani marka زaydayni ismu ina maنsuub bilya لأnhu mثanى qاaئma khabru ina marfuuc bاlأlf لأnhu mثanى saas waay haddii lagu yiraahdo alhindaatu qaa'imaatun ina gili ina alhindaati qaa'imaatun aada leedahay lianna alhindaati ismu ina mansuub bilkasri liannahu jamcu mucad saalim waxaa lagu nasbinaya kasra qaaimaatun khabarkeeda marfuuc waay marka waxaa la rabaa halka mithaalo laguu sheega ha kor istaagine waxaa weyaan marna waxaad ka dhigtaa mubtadii khabarkii taniic ka dhig mar jamac ka dhig mar jamculmuana saalim ka dhig mar jamcu tagsiirkii ka dhig markaa kaana geli inana geli inaad fahamtay in kale markaasaa la kala ogaanaya markaasuu musanifku wuxuunu yiri wa macnaa ina wa ana macnahoodana waxaa weyaan litowkiid adkayn walaakinana lilstidraak hadalkii kaa tago wax laga soo reebto wa kaanana litashbiih waxa weeyaan isu akayn tashbiih walaytana litamanii wixii oo la tamaniyo walacalana litaraji watawaquc aw tawaquc in layidhaahay sax ku tahay liannahu hal mar keli a taraji i tawaquc islama noqon karto ima an takuuna litaraji wa ima an takuuna litawaquc labadooda hal mar wada ah marka intaas waxa weyaan ninka taalibka a ah, waxyaalaha uu fahmi karo uu taaban karo wa keli a ah waxaa ku dhiman xuruuftan hadeertaan lixda ah waxaa loo kala bixinaa wax shidan iyo waxan shidnayn leyta waxaan ka kulligood waa wada shidan yihiin ayib leyta ka bix leyta marka iyadoon shidnayn bay camal falaysaa ko shanta soo hartay wax shidka laga qaadi karo iyo waxan laga qaadi karin u kala baxaan lacala waxaan ka ahayn shidka waa laga qaadi karaa lacala lagama qaadi karo lacala lama dhahayo cala lama dhahayo afarta soo hartay waxay u kala baxaan wax shidka haddii laga qaado camalkeeda oo inay tansibulisma tarfacu lkhabara ay burayso oo ayna camal falaynin ayib waxaa lagu leeyahay afarta soo harto ina iyo ana iyo laakina iyo kaana haddii laakina shidka laga qaado waxa weeyaan camalkii lagu yaqiinay markay shidneed ma qabanayso oo haddii iyadoo laakin ah haddii la geliyo zaydun qaaimun laakin zaydun qaaimun unbaa layska leeyahy waxba kama bedeli karta haddii shidka laga qaado marka inay shidan tahay bay wax ku camal fashaa laakina zaydan qaaimun fiir hadda qur-aanka laakin الظaalimuuna alyowma fi dalaalin mubiin laakin الظaalimuuna laakinti maadaama la fududay aلظaalimuuna waa iyadoo oo aan oo godan bay ka hor timid ظaalimuuna waa jamcu mudakar saalim marfuuc bilwaaw hadday laakina la dhihi lahay laakina الظaalimiina ala dhihi lahay ظaalimiina waa la kordhigi lahay ayib inta soo hartay ina iyo anna iyo kaanna anna kaana hadday shidan yihiin iyo hadday shidneen intaba way camalfalayaan ina oo kelimada ugu horeyso haddii shidka laga qaado in la camal siina waa bannaan tahay in la ihmaaliyana waa bannaan tahay oo in la yidhaahdo in zaydan qaaimun waa bannaan tahay ina zayda in zaydun qaaimun in lila ihmaalin waa banaan sidaas uu ogow tafaasiilkooda way ku imaanayaan marka waxaan leenahay waxay u kala baxaan wax shidan iyo waxan shidneen leyta ma shidno shanta soo hartay wax shidka laga qaadi karin waxaan laga qaadi karin lacala waxaan ka ahayn waa laga qaadi karaa lacal lagama qaadi karo afarta soo hartay wax haddii shidka laga qaada la ihmaalinayo oo camalkii aanan qabanaynin iyo wax camalfala ay kala baxaan laakin hadii shidka laga qaado camalfali mayso saddexda soo hartay wax haddii shidka laga qaado laba waji ay ku banaan yihiin in la ihmaaliyo in la icmaaliyo oo ina ah inta ka ana iyo anana waa weligoodba way camalfalayaan ayib marka intaas u dhaaf fi xaalat alibtidaa taqsiimaadkaas hada wax weyn oo dhib badan kuma jiraan wa amaa danantu wa akhawaatuhaa danna iyo akhawaadkeeda fa inahaa tansibu lmubtadaa mubtadaha bay kordhigtaa iyo wاlkhabara calىa annahumaa inay yihiin bay ku kordhigtaa mafcuulaani lahaa inay laba mafcuul u yihiin wa hiya iyadana danantu waxasibtu wakhiltu wazacamtu wara'aytu wacalimtu wawajadtu watakhadtu wajacaltu wasamictu intaas weeyaan danna iyo akhawaadkeeda waa midka qeybtii saddexaad waa kaani akhawaad waa hal qeyb ina akhawaadkeeda qeybtii labaad dani akhawaadkeedana qaybti kale hadda waxa weeyaan danii akhawaadkeeda limunaasaba meeshan loogu sheegaye mowqicooda meeshaan ma ahayn liannahu waxaan ka hadlayna hadirtaan marfuucaad kaanay akhawaadkeeda marfuucaad munaasibay ku leeyihiin liannahu ismu kaana marfuucaadka ka mid ah ina iyo akhawaadkeeda marfuucaadka waxay ku jiraan liannahu khabarkooda yaa marfuucaadka ka mid ah laakiin danna iyo akhawaadkeeda walaa isimkeeda marfuucaadka kuma jiro oo isimkii mubtadihi way kordhiganay khabarkiina way kordhiganay labadiiba way u kordhigan yihiin marka marfuucaadkii ma soo geli karto laakiin meeshan waxaa loogu sheegay limunaasabati dikri nawaasikh اlmubtada wاlkhabr oo dani akhawaadkeedana mubtadii khabarkii ay gashay wax ka badashaa maadaama kaanay ana la sheegay oo nawaasikhu lmubtadai wاlkhabr kamid ahaa yaa munaasaba ahaan dana loo sheegay laakiin dana iyo waxa iyada gasha marfuucaadka kamid maha mansuubaadka ay leeyihiin taa marka si fiican u xasuuso laakiin kaana iyo ina marfuucaadka waxaa loogu sheegay kaana asmaadeeda ismikeeda marfuucaadkuu ka mid yahay inana khabarkeeda marfuucaadkuu ka mid yahay in allaha samiicun caliim marka daniga akhawaadkeeda waa kanaa wa amaa danantu wa akhawaatuhaa wa amaa danna wa akhawaatuhaa inuu yidhahday ahayd fa inahaa ayadii tansibu mubtadaa mubtadihi way nasbisaa walkhabara macan waay labadoodii way isla nasbisaa calىa anahumaa inay yihiin bay ku nasbisaa mafcuulaani lahaa laba mafcuulay u qaadanaysaa kan horena mafcuul اwal kan dambena mafcuul thaani sidaas bay u qaadanaysaa marka musanifka hadda wuxuu noo sheegay maxaan ku iraahdaa imise ficil buu noo sheegay toban ficiluu noo sheegay tobankii dhanna iyo akhawaadkeeda hadda waxaa kuu imaan doonto aqsaam badan ay u qeybsamaan waxaa ugu muhiimsan afcaal la yidhaahda afcaal qalbiya iyo afcaal la yidhaahda afcaal taxwiiliya ama takhyiiriya labadaas oo horta qismiyo asaasiga ah yay u qeybsantaa afcaalka tasyiiriyada ah musanifka hadda waxaa la dhihi karaa waa ihmaaliyey oo waa ka aamusay ama hal xabuu ka sheegay waxa weeyaan waa itakhadtu lafdigaas ugu dambeeyo yaa waxaa ka ah afcaal tasyiiriya ama takyiiriya iyo jacaltu oo la marna loo isticmaalo maxaan ku irahda takyiiriya marna loo isticmaalo maxaan ku iraahdaa qalbiya loo isticmaalo hadda fiiri daniga iyo xasiba iyo khaala iyo zacama iyo ra'a iyo calima kulligeed waa afcaal qalbiya weeyaan waxa qalbiga masdarkooda uu yahay qofka markuu wax malaynayo ama wax uu ogaanayo intees ka ogaadaa ama uu ka maleeya qalbiga waay waxa wax lagu weeleeyo ama gafka ama gafaya ama sawaab keenaya qalbiga iska leh qalbiga waxa weeyaan waa meesha bani aadamka uu wax ka fahmo caqliga bani aadamka qalbigu ku jira laakiin madaxana waxa weeyaan waa meesha ishcaaciisaa jiro qofka maskaxda uu ku fikiraa sax laakiin masdarka uu wax kasoo baxaya waxaa lagu miithaaliyaa markii telefisyoonka la daarra seefarka hoos yaallo bimathaabati alqalbi waa waa maskaxdii hoose oo macluumaadka ay ku jireen dhaladan korane waxa weeyaan macluumaadkii hoose unbay kuu soo bandhigaysaa marka macluumaadka masdarkooda waa qalbiga marka maskaxdani waxa weyaan wixii qalbiga uu kusoo shubay bay kuu soo bandhigaysaa walidaalika ilaahay fa inaha laa tacma alabsaaru walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur ina fi dalika ladikraa liman kaana lahu qalbu aw alqa samca wahuwa shahiid qalbigaa lala hadlaa daa'ima qur-aanka kariimka waxaa loola hadlayaa waxa weeyaan in lagu ogeysiiyo masdar atakliif oo sayid اlacضاء inuu qalbiga yahay walidalika ina fi اljasadi mudغة ida salaxat salaxa اljasadu kuluhu wa ida fasadat fasada اljasadu kuluhu alaa wahiya اlqalb buu nabi yiri ahamu cunsurin fi jismi اlinsaan huwa alqalbu marka afcaashaas waxaa la yihahdaa qalbiyaa la yidhaahdaa afcaasha kale waxa weeyaan taxwiiliya ama tasyiriya la yihahda sayartu tiina ibriiqan haddaad tidhaahdeed qalbi shaqa kuma laha dhoobadii baad hagaajisay aad marka dambe aad jalmad ka soo saartay ama aada wax ka dhigtay maxaan ku irahdaa wax oo marka wixii gacnaha laga qabto qalbi ma aha gacnaha laga qabtaa sax waa tafkiiray u baahan yihiin afcaashaad sayara iyo itakhada iyo jacala iyo afcaal tasyiiriya layihaha musanifka hadda xoog weyn ma saarin waana hadal haboon oo waxa weeyaan waxaa loogu talagalay aslan kitaabkan hal macno in lagugu baraarujiyo xataa aad kitaabka kale ku gaartid marka afcaasha waxa weeyaan uu musanifka noo sheegay oo qalbiyada ah waxay usii kala baxdaa mid macnaha yaqiin faa'idayso iyo mid rujxaan faa'iidayso fiiri hadeertaan haddii aad tidhaahdid ra'aytu iyo calimtu iyo wawajadtu calimtu muxamadan qaa'iman haddaad tidhaahdid wixii yaqiin aada u haystaa loo isticmaalaa ra'aytu العلم naafican cilmigii inuu wax anfacayaan ogaaday markaad leedahay waxad yaqiin u haysatid waay wa wajadtu alcaduwa munhaziman haddaad tiraahdid waxaad hubtaad saas wajadtu lo marka hadda saddexdaas oo kuwa ugu dambeeya samictu markii laga reebo muran badan baa ka jire ra'aytu iyo calimtu i wajadtu saddexdaas waxa waaye yaqiin iyadoo afcaalulquluubna ayay haddana yaqiin faa'iideeyaan inta ka horayso danna iyo xasiba iyo khaala iyo zacama waxaa loo isticmaalaa rujxaanka haddii aad tidhaahdid danantu zaydan qaa'iman haddaad tidhaahdid yacni boqolkiiba boqol ma hubtid laakiin boqolkiiba sideetan oo kale yaad isleedahay ninkii waa taagan yahay marka shaki yaraa kugu jiro marka wixii macnaha shakina uu kugu jiro dhinaca macnaha ou eh, u badan yahay danigaada ama malahaada meesha u badan taha dani looga cabiraa muqaabila danina wahmi waaye haddaad tiraahdo dhanantu zaydan qaa'iman aan u maleeyey boqolkiiba sideetan inuu istaagan yahay haddaad hubto labaatanka kasoo horjeeda wahmi baa la yidhaahda shakina waxaa la yidhahdaa shaygii konton iyo konton boqolkiiba konton baad isleedahay ninkan waxa weeyaan waxaad leedahay danantu eh, maxaan ku idhaahdaa caliyan xaafidan aada lee lilqur'aani markeed aad boqolkiiba sideetan umalaynay in qur-aankii uu xifdisan yahay haddaad ku shakisan tahayne boqolkiiba konton waa wahmina midda ugu sii adcafsan waay marka waxa weeyaan dhanantu waan maleeyey waxasibtu waan maleeyey wakhiltu waan maleeyey wazacamtu waan maleeyey saasaad leedahay wa ra-aytu waan yaqiiniyey wacalimtu waan yaqiiniyey wawajadtu waan yaqiiniyey watakhadtu waan ka yeeshtay wajacaltu waan ka yeeshtay kuwaan jacaltu iyo takhadtu tasyiiri waay qalbi maba lama gelinayo wa samictu waan maqlay samictuda waa laisku diidan yahay sida raajixa ane mafcuulka oo samictu in xaal laga dhigaa ayaa samictu الnabiya salى اllahu alayhi wasalama yaquulu yaquuludaas ma mafcuulu thaani miya mase waxa weeyaan xaal waay sidaa oo raajixa inay samictu afcaashan ayna kamid ahayn ee haddii aad tirahdid samictu اlustaada saarikan waxa weeyaan saarikanta xaal in laga dhigaa wanaagsan walidaalika samictu afcaashan in lagu dara ma ah marka sidaasaad u kala laqbaynay laakiin ma diidayso dhannadii in loo isticmaalo marka qaarkeed yaqiin in loo isticmaalo in yaqiin loo fiil hadda wayadunuuna billaahi dunuuna waa dannigio sidiisa loo dhaafay waa sidaasay u malaynayaan laakiin xaqiiqa ma ah ilaahay bay malaxun xun u malaynayaan waa mala jirta ma ah maladooda saas waay ayib inahum danuu kamaa danantum an lan yabcatha allahu axada waa danigii baabkiisii ku baaq way u maleeyeen laakiin yaqiin ma ah laakiin danadii marka qaarkeed waxaa loo loo isticmaalayaa bimacnaa calima oo yaqiin ah loo isticmaalaya waa loo isticmaali karaa ayib fiiri hadda aladiina yadunuuna anahum mulaaqu llahi fiiri yadunuuna waxay yaqiininayaana laleeyahay liannahu dadkaas waa la ammaanay waxaa lagu ammaanay ilaahay inay la kulmaayaan inay yaqiiniyaan laakiin haddii la dhihi lahay waxay u malaynaya ilahay inay la kulmayaan taas caqiida ma noqoto haddii aydan yaqiin u haysanin inuu ilaahay ku dilayo ku soo bixinayo kula xisaabtamayo caqiidadii haddaadan yaqiin arintaas u aaminsaneen oy malakaa tahay diin mabalhidba marka qoladaas hadda inahum danuu annahum mulaaqu llah markii laleeyahay waa yaqiiniyeen waay saasay ammaan ku muteen maaha ninkii malayna ilaahay in lala kulmaa malay ay ka tahay ee yaqiin aysan ahayn ninkaas baaba qiyaamo maba gudbaya sidaas oo kale ra-aa hadda waxaan idhi yaqiina loo isticmaalaa laakiin marka qaarkeed iyadoo dani loo isticmaalana waa la arkay fiiri inahum yarawnahu baciida wanaraahu qariiba yarawnahu waxay u malaynayaan baciidan qiyaamada dhicitaankeedii inuu yowma alqiyaama inuu fog yahay u maleeyaan wanaraahu anagana waxaan u arkaynaan yaqiininina qariiban inuu yahay fiiri marka iyadoo hal jumla iskula jirto yaa ayadana midii horena dhani loo isticmaalay midaana yaqiin loo isticmaalay laakiin sida looga badan yahay waxaa waaye danantu waan maleey xasibtu waan maleey wakhiltu waan maleey wazacamtu zacamtu yaa ugu sii daciifsan ilaaba la yidhaahdo zacama matiyat lkadib waay beenta buundada lagu gaaraa zacama laga cabira walidaalika qur-aanka fiiri zacama aladiina kafaruu an lan yubcathuu waxay sheegeen zacmi waa haadaa mujarada zacmi baad leedahay wuxuu sheegay waa iska zacmi way kasii liidataa xataa daniga xasibda marka wa ra-aytu waan yaqiiniyey wa calimtu wa wajadtu wاtakhadtu wajacaltu wasamictu taquulu marka waxaad leedahay danantu zayda munطaliqا wakhiltu camra shaakhisan yaad leedahay hadda fiiri zaydun munطaliqun mubtadii khabaray ahayd zaydun zayd hi munطaliqun waa tegay camrun camar hi shaakhisun mid taagan weeyaan sidaasay ahayd markaasaa waxaa lagu yihi dhanna geli marka dhanantu dhanantu waa dhanantu iyo darabtu isku icraab waay inaad tiraahda darabtu waan icraabi karaa dhanantu ma icraabi kari waa khalad weeyaan marka dhanan ficil maadi mabniin calى sukuun liitisaali bidami rafci mutaxarig wa taa u faacil mabniin calى dami fi maxali rafcin intaas yalaan soo dhaafnay zayda mafcuul bihi awal mansuub calaamatu nasbihi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi munطaliqa mafcuul bihi thaani mansuub calaamatu nasbihi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi wakhiltu camra shaakhisan lcraab waay danantu iyo khiltu waa isku craab camran iyo zaydan isku craab waaye munطaliqan iyo shaakhisan isku craab waa labadii marka waxaa lagu kala tusinaa labadii ficil keli a siday kale yihiin darantu zaydan waxaan u maleeyey munطaliqan mid tagaaya inuu yahay wakhiltu camran waxaan u maleeyey shaakhisan inuu taagan yahay yaqiin makaa ah iyo wamaa ashbaha daalika sidaasoo kale waxaa lagugu miithaaliyey meesha tan waxa hadda meesha ku jira inuu mubtadihii iyo khabarkii oo isla mufrad ah musanifka marka walcaaqilu yaqiis ah lagaa rabaa hadday labadoodii noqdaan tafniye iyo jamac labadi isla kordhig waxay ahayd azaydaani munطaliqaani oo kale dana gili danantu zaydayni munطaliqayni aada leedahay leesh liannahu hadda mubtadihi iyo khabarkiiba tafniyay noqdeen labadoodina meeshan waa la nasbinayaa tathniyana waxaa lagu nasbi jiray ya marka danantu zaydayni munطaliqayni waxaa lagu yihi azayduuna munطaliquuna oo mubtadii khabar ee dana geli danantu zaydiina munطaliqiina mansuubu calaamatu nisbi lya kan hore mafcuulu bihi kan dambena mafcuulu bihi mafcuul bihi thaani mansuubu calaamatu nasbi lya niyaabatan can fatxa liannahu jamcu lmudakari saalim unbaad leedahay ayib alhindaatu munطaliqaatun dana gili danantu lhindaati munطaliqaatin lianna jamcu lmuanathi saalim waxaa lagu nasbinay kasra marka danantu ficlu wa faacil alhindaati mafcuul bihi awal mansuub wa calaamatu nasbihi kasra niyaabata can اlfatxa منطلقاaت مفعuل bه ثاني منصوب cلاaمة نyس بالkسرة نياaبة عن الفتحة لأنه جمع المؤنث الساaلم طيب waxaa ger lagu yihi akhuuka xamuuka ama akhuuka duu maalin a lagu yihi geli akhuuka duu maalin dana geli danantu akhaaka daa maalin liannahu asmaa lkhamsa maxaa lagu nasbi jiray alif danantu ficil wa faacil akhaa mafcuulu bihi awal mansuubu calaamatu nasbihi alif niyaabata can ka fatxa liannahu min alasmaaءi alkhamsa ذا مفعuuل bه ثاني منصوب وcلاaمة نسبه الألف نياaبة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة sidaasaa lagaa rabaa مصنفka hal مفرد kuu miثاaliye الرijaaل منطلقuuna geliyaa lagu yihi kan hore الرiجاaل waa جمع تكسير منطلقuunana waa جمع مذkر sاaلم mid kasta wixii u haboonaysa ظننت الرiجاaل منطلقيiنa لأنhu جمع تكسير فتحة lagu نسbi jiray مفعuuل bهina waa منصوب ظننت الرiجاaل aad leedahay منطلقuunana waxaa w جمع مذkر sاaلم ya baa lagu nasbi jiri منطلقiina yaad leedahay وhaakada sidaasaa lagaa raba baab النacti صifadii uu u baab yahay baab النacti صifadii buu u baab yahay النactu taaبع للمنcuuti في رفعihi ونصبihi وخفضihi وتacriifihi وتنkiirihi تquل qاama زaيد الcاaqل ورأيtu زaيدا الcاaqلa وmartu بزaيد الcاaqل inta waxaan laga gelaynaa wax la yidhaahda tawaabic la yidhahda tawaabic yani maadaama hadda aan ku dhex jirnay marfuucaadkii waxa weeyaan marfuucaadkii waxaa qeyb ka ah tawaabicdii isim godan hadduu hormaro isimkii raacayo waa taabica la yidhaahdaa asna godaalkuu ka raacaya marka taawaabicda mid baab kasta way ku jiraan marfuucaadkiina way ku jiraan liannahu mid marfuuc mid raacsan lama waayo mansuubaadkiina way ku jiraan oo isimka hore hadduu kordhigan yahay kii asiga ku raacana mansuubaadkuu ka mid yahay majruuraadkiina waa ka mid yahay oo isim hoos dhigan kii raacasna majruurkau ka mid yahay marka afartan baab mushtarak bayn alabwaab waay mansuubaadkii waa ku jiraan majruuraadkii waa ku jiraan marfuucaadkiina way ku jiraan marka hal meel in lagu sheego unbay tahay marka haddii lagu sheego marfuucaadkii in mansuubaadkii lagu soo celiya ma aha liannahu haddii lagu yidhi isimkan kan ka horow raacayaa in kaana mansuuba fahuwa mansuub wain kaana marfuuca fahuwa marfuuc wain kaana majruur fahuwa majruur hal meel unbaa lagu sheegi doonaa meerka dambena waxaa lagu dhihi doonaa ka waa kuu soo hormaray sidaasaa lagu dhihi doonaa marka tacriifka tawaabicda waxaa loo yaqaanaa hadda wuxuu hormariyey afar waaye nacti iyo cadf iyo towkiid iyo bedel afartaasaa waxaa laisku yihahdaa tawaabic afartoodii baabaabuu kugu keeni doonaa ma laa daaciya inaan hadda waktiga ku bixino maxaa tawkiid layidhah maxaa badel layidhah wakti laguma bixinayo waxaad joogta le hadeertaan laga hadlaya waa nactigii nactigii marka waxa weeyaan huwa taabicu almushtaqu hataa mushtaq maanta waan kaa reeba iska goy ataabicu almuwadixu limatbuucihi aw almukhasisu lahu intaas le maanta ka qaado taabic waxaa la yidhaahdaa maya nacti aan dhihi laha hadeertaan aan gelaynaa nacti waa sifo ama waa tilmaan luga soomaali len qofka waxa lagu garanaya maxaa la yihahdaa qofkaas dheer oo cad oo sidaas saas tilmaankaas oo kale hadda maanta loo yaqaana marka waxaa la yidhaahdaa annactu huwa ataabicu lmuwadixu limatbuucihi aw almukhasisu lahu taabican waxa weeyaan oo nactiga waa taabic kan hore u raacaya siduu u raaci doona waa lagu sheegaya icraabta iyo nakiranimada wax badan oo ka raaca kow haddana macnihiisau qeexaya almuwadixu limatbuucihi midkuu raacayo yuu cadaynaya aw ilmukhasisu lahu waa soo dhoweynaya takhsiiska waxa weeyaan macnaha waxa weeyaan aada uma caday kara ma qeexi kara laakiin waa soo dhoweynayaa saas waay kaasaa nacti la yidhaahda nactiga maanta waxaad qaadataa laba qeyb inuu kala baxa nacti oo xaqiiqi ah iyo nacti sababi ah maanta waxaan ka hadlaynaa nactiga xaqiiqiga a ah keli ah nactiga sababiga musanifkana sooma qaadanin annagana waan ka aamusaynaa liannahu abwaabtii o dhan isku dul furna ma rabno walidaalika nactigan haddirtaan aad maanta baranaysid inuu yahay nactiga xaqiiqiga inuu yahay mancuudkiisa raacayo dhammaan matbuuca siduu yahayna ku raacayo fiiri marka musanifku wuxuu ku yidhi tacriifkuu ma gelinin aniga waxaan ku yidhi annactu huwa ataabicu اlmuwadixu limatbuucihi aw اlmukhasisu lahu mithaalki fiiri markaan annactu nactigii taabicun mid raacsan weeyaan min matcuuti midka laga sifaynayo wuu raacaya mancuut waa midka la sifaynaya nactigana waa sifadii marka nacti iyo sifo waa isku macno mawsuuf iyo mancuutna waa isku macno labadaas fii rafcihi godaalkuu ka raacayaa kan hore hadduu godan yahay kan dambana waa godnaanayaa wa nasbihi buu ka raacayaa kordhigiisa wa khafdihi hoos dhigiisa iyo wa tacriifihi macrifayntiisa iyo wa tankiirihi marka fiiri waxaa lagu leeyahay waxay ahayd in la yidhaahdo wa ifraadihi wa tahniyatihi aw jamcihi u ka raacaya intaas lee ka dhiman keli ah waxaa lagu leeyahay midka hore siduu yahay ou midka damba noqonayaa hadduu kan hore godan yahay kanna waa godnaanayaa hadduu kordhigan yahay waa kordhignaanaya hadduu hoos yahay ko hadduu kan hore macrifo yahay kanna waa macrifo kan dambe hadduu nakiro yahay kan hore hadduu nakiro kan dambena waa nakiro ayib waxaa musanifka uu ka maqan wa tadkiirihi wa taaniihihi wa tahniyatihi wa jamcihi intana waa ku raacaya marka icraabta saddexda weji icraabta hal miduu ka raacaya macrifo hadduu kan hore iyo nakiro yahay midkuu yahay buu ka raacaya mudakar hadduu yahay iyo muanathne waa ku raacaya mufrad iyo tahniya iyo jamc midku ka yahayna waa ka raacaya intaas keli a labadaas xaalaad ku darsanaysaa waxaad awoodi kartid waay hadda fiiri qaama zaydun baa istaagay zaydkii alcaaqilu soomaali saasay isilaax u samaysatay markii sifada la laqbaynayo waa la jiida abcan haddii carabi maanta kitaabkan lagu akrinayo soomaaliya oo jiidis eh, sida imaani ma imaanaysa ninka carabiga dowqiisa ku garanaya laakiin culamadii wax noo naqbayn jirtay annaga waxay istilaax noo dhigtay markii shayga la sifaynayo waxa weeyaan waa la jiidaya oo macnaha waxaa weeyaan taxriiru raqabatin raqabado muminatin mumina ah yaa laleeyahay marka sidaas istilaax fiican oo lagu garan karo wa ilaa nactigii iyo bedelkii iyo towkiidka wa iska kaa dhexyaacayaan mid kastaba laqbagooni oo lagu gartaa loo sameeyey marka maanta nacti baan joognaa waxaan leenahay eh, qaama zaydun baa istaagay zaydkii alcaaqilu caaqilka ahay wa ra'aytu zaydanaan arkay alcaaqila caaqilka ahay wa marartu bizaydinaan soo maray zaydkii alcaaqili caaqilka ahay ayib horta waxaan rabaa macno ahaan maxay usoo kordhisay qaama zaydun haddii la yidhaahdo waxaad aan kugu soo dhoweynayaa mathalan e, tuulo yar oo kale laba ninoo zayd laysla yidhaahaa joogo nin kastaba zaydaa la yidhaahdaa midna waa nin caqli badan ninna waa nin laga roon yahay labadaasaa tuulada isla joogto haddii aad tidhaahdid jaaa zaydun haddaad tidhaahdid ninkii dadka tuulada yaqiinay wuxuu isweydiinaa jaaa zaydun baa yimid oo na soo gaaray baa leed leedahaye talow zaydkiiyou noqon doonaa ma ninkii wanaagsanayo maanta caqligiisa fiicnaayo wax noo faa-iideynaya miya mase kii doqonka ahay baa yimid marka fiir labadii ishkaalaa kaaga jiro marka haddii ninkii hadla uu ku yidhaahdo jaaa zaydun alcaaqilu maxaa kuu kordhay tawdiix zaydka loola jeeda midkuu yahay baa lagu cadeeyey saas u fahm markaas marka taabic alcaaqilu hadda kan hore icraabtina ka raacsan yahay iyo waxyaalihii kalen sheegi doono wuxuu alcaaqilu soo kordhiyey zaydkii kan loola jeedu si gooni a ah kugu qeexay leannahu magacyaasha waa laysla wadaagsadaa jaaa muxamadun haddii la yidhaahdo ayu muxamadin muxamed waa badan yahay maante markaasaad wax ku dari alkariimu ninkii deeqsiga ahay marka almuwadixu sidaas weeyaan almukhasisuna waxa waaye jaaanaa rajulu kariim aada leedahay i jaaanaa rajulu baa noo yimid marka rajul la yihahdo rajul imisa malaayiin rajulaa jirto laakiin markaad kariim ku dartid kariimtaas rajulkii kan loola jeeda ma qeexi karto laakiin waxay soo dhoweynaysaa ninka noo yimid nin fiican inuu yahay ilan rajul haddii la yihahdo nin xun nin fiicana soo geli lahay laakiin kariim markii la yiriyey nin oon aqoonin ba ha ahaado laakiin nin fiican in noo yimiday yaan fahmay taasna waxa wey waa soo dhoweyn weeyaan jaaanii rajulu kariim macnaheedi saas weeyaan waa mukhasiski waa mukhasiski ayib marka waxaa la rabaa zayd iyo alcaaqil intay iska raaceen fiiri zayd hadda waa godan yahay alcaaqiluna waa godan yahay waa garanay tacriifna waa iska raaceen zayd waa macrifo oo zayd waa nin magaciis calam waay alcaaqiluna macrifo waa al ay ku macrifowday zaydun alcaaqilu marka tiraahdid al bay ku macrifowday ayadana waadix weeyaan ayib marka taas waxa weeyaan wa ra-aytu zaydan alcaaqila ayagoo nasbadi iska raacay wa marartu bizaydin aan soo maray alcaaqili hoos dhiga iyagoo iska raacay iyo macrifadii intiba waxaa kuu dhiman mudakarnimadana waa iska raaceen jaaa qaama zaydun baa istaagay zayd mudakar waay alcaaqiluna mudakar waayo lama dhihin alcaaqilatu lama dhihin alcaaqiluna waa nin zaydna waa mudakar labadiib mudakarnimadiina waa iska qaamad hindun alcaaqilatu oo hadii ay hindu hadda meesha zayd haday hindun aali lahayd alcaaqilatu aydana la dhihi lahay marka waa inay mudakarnimada iyo muanisnimadana iska raacaan hadduu kan hore mudakar yahay kan dambana mudakar hadduu muanath yahay muanath inuu noqdaa taas musanifku wuu ka tegay waa lagugu dara wax oo la fahmi karo ninka mubtadaa uusan ku fogeyn waa waxaa lamid eh waxay iska raacaan hadda zayd waa mufrad tahniyadi iyo jamcina waa iska raacayaan haddaad tidhaahdid qaama zaydun alcaaqilu ma ahayno haddii qaama zaydaani haddaad tiraa labadii zayd baa istaagay alcaaqilaani baad leedahay iyadana tahniyaad ka dhigay waxaan banaanayn qaama zaydaani alcaaqilu ma dhihi karaysid liannahu kii hore waa tahniyo kan dambana waa mufrad lagaa yeeli maayo marka mufradna waa iska raacaan tahniyada way ka raacayaan jamcana waa iska jaaa azayduuna alcaaqiluuna sidaasaad leedahay sifa mawsuufkeeda wuxuu yahay bay ka raacdaa dhammaantood sidaasaa laleeyahay hadduu mufrad yahayna mufrad hadduu tahniya yahay tahniyo hadduu jamac yahayna jamacay noqotaa icraabtana waa iska raacaan oo godaal iyo kordhig iyo hoosdhig mudakar iyo muanathna waa iska raacaan wahaakada markaad icraabaysid qaama zaydun waxaan u malaynaa raab badan inaan u baahnayn qaama ficlu maadin mabniyun cala alfatxi zaydu faacilu marfuucu calaamatu rafcihi damatun daahiratu fi aakhirihi alcaaqilu aan ugu dheeraade alcaaqilu sifatu lizayd wa sifatu lmarfuuci marfuuc wa rafcihi damatun daahiratu fi aakhirihi haddii kale waxaad dhigi kartaa alcaaqilu nactu lizayd wa nactu lmarfuuci marfuuc wa rafcihi damat ظaahiraة fi aakhirihi wa raأytu ficil wa faacil darabtu iyo raأytu iska craab waay زayda mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi alcaaqila صifaة lzayd wa صifaة اmansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi marartu iyo raأytu iyo darabtu isku craab waay marartu marar ficil maadi mabniyn calى الsukuun lاtisaali bdamiir rafci mutaxariki wa taau faacil mabniyn calى dami fi maxali rafcin ama wtaau damiiru mutasilu mabniyu calى اdami fi maxali rafci faacil bزaydi albaau xarfu jar زaydi majruuru bاlbaa wa calaamatu jarihi kasraة ظaahiraة fi aakhirihi wاljaaru wاlmajruur mutacaliq bmarartu alcaaqili sifat lizayd wa sifat majruuri majruur wacalaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi intaasaa la yihahda wاlmacrifatu khamsatu ashyaa inta hadda baab gooni ah inuu musanifku u sameeya ay ahayd ou yidhaahda almacrifatu wاnnakira inuu ka dhigay ahayd markaasuu wuxuu soo hormariyey yuu ku dhex dari baab kale waa laga fiican yahay liannahu baabu lmacrifa wanakira min ahami abwaabi naxwi waay ma qaadi karaan markaa inay baab yar dabada ka raacaan ma qaadi karaan laakiin musanifka min baab aliijaaz walikhtisaar siduun mubtadi u dhihin war waxaan waa naxwadi baab badana usan inuu isu dhex gilgiliye laakiin baabkan waxay ahayd baab oo aan la taxamuli karin wax kale in lagu daro ayib walmacrifatu khamsatu ashyaa musanifka hadda nakiradii asoon sheegi macrifada sheegay maca annahu waxaa la og yahay annakiratu hiya alaslu walmacrifatu farcun macrifada iyo nakirada waa la kala horeeya oo nakirada asal ah miithaal ahaanan ku siinaya adiga markii lagu dhalayay magac maa lagula dhalay mase markii lagu dhalay kadib baa waxa weeyaan yaa ah, magac lagu raadiyey fiir wiilaa noola dhalay a laleeyahay badanaa magaca lama sii bixiy walidaalika nabiga wuxuu iri wayusamaa yowma saabicihi maalinka la dhalin waa la magacaabi karaa maalinka todobaadna waa la magacaabi karaa wayusamaa yowma saabicihi marka waxa weeyaan ninkaa markii la dhalo wiil a laleeyahay geedkaa marku soo baxa geedaa soo baxay ale kidib a waxaa geedkan liinow noqda keytow noqdaa lagu leeyahay marka nakirada asal ah macrifadana waxa weeyaan waa farac min annakira koow maxaa marka asalkii loo hormari waaye waxaa asalkii loo hormari waayo faraca loo soo hormariyo macrifada ah waxa weeyaana lagu leeyahay macrifada wax yaroo kooban waaye nakiradana wax la koobi kara ma aha bad waaye marka dantia waxay keenaysaa in wixii koobnay inta laguu sheego lagu yiraahdo waxaas wixii ka soo haray waa waa nakiro sidaasaa nakirad lagu marka ayaa lagu koobi karaa macrifadii waa shan iyo lix iyo wixii la hal ah wixii ka soo haroo dhan waxaa la yidhaahdaa waa nakiro walidaalika macrifada sidaasaa loo soo hormariyay markaasuu ku yidhi walmacrifatu khamsatu ashyaa macrifada waxa la yaqaano waa shan alsmu اlmudmaru isimkii damiirka ahay damiir macaariftuu ka mid yahay waxaa ka mid yahay naxwu ana wa anta damiirka hadda waana soo dhaafay damiir oo dhan sidiisaba ama mutasil ha noqdo ama munfasil ha noqdo ama marfuuc ha noqdo mansuub ha noqdo majruur ha noqdo laba iyo toban ma dhaafo laba waa mutakalim ana iyo naxnu shanna waa mukhaaab anta anti antumaa antum antunna shantaasna waa dadkii kaa soo horjeedo hal nin laba hal naag laba qofood rag badan dumar shanna waa maqayn huwa hiya humaa hum hunna bas laba iyo tobankaas ama damiir mutasil ha noqdo darabtu darabta ma darabtu darabna darabta darabti darabtu darabtuma wixii aan soo sheegnay waa almuhim damaairta macaariftay ka mid yihiin bal waxaa la yidhaahdaa acrafu اlmacaarifi bacda asmaaءi اllaahi tacaala adamaa'ir waay waatay kutubta xawaashida waxay dhihi jirtay siibaweyhiyaa jannada lagu arkay markaas nin ariyo ku arkay markaasuu iri bimaada adkhalaka allahu اljana maxaa sababkaaga noqday markaasuu iri biqowli acrafu اlmacaarifi asmaa llahi tacaala aan iri buu yiri ilaahay baa wax la aqoonsada allaha asiga ugu yaa ugu caansan oo loogu aqoon badan yahay kadib waxaan kalaa ku xigo damiir marka waxa weeyaan bacda asmaa illaahi wa sifaatihi yaa ugu macrifasanay lannahu ilaahay wax kastaoo koonkan yaaloo dhan ilaahay bay ku tusinayaan wa fii kuli shayin lahu aayatu tadulu calaa annahu lwaaxidu koonkaa dhan tacriif bilaahi tacaala w ilaahay buu ku tacriifinaya laakiin adiga bani aadanka inta ku taqaana waxyaroo kooban waay ilaahayna xataa ma ahane makhluuqaadkii jaamidaadka ilaahay yaqaano bahaaimta tacrif اllaha tabaaraka wa tacaala waataad ogtahay markii xataa ay eh, eh, quraanshadii nabiyulaahi eh, maxaan ku irahdaa sulaymaan oo dadkiisa soo bixiyey in roobdoon uu soo bixiyey markaasuu wuxuu ku yimiday quraansho oo lugaheeda kor u taagtay oo dhehaysa allaahuma inaa khalqu min khalqik iyadoo dhehaysa falaa taxbisna min qadrika aw min matarika markaasuu ihi irjicuu faqad suqiitum marka fiiri bahaaimtaas sidai u taqaana wa in min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum inahu kaana xaliiman ghafuura marka macaariftaas oo ilaahay asmaadiisa markii laga soo laabto oon annaga isugu nimaado damiira ugu macrifo badan waxaa laga yaabaa ardada in halkaa lagaga gudbo ninkii waa wareeraya limaada ana damiir saara acrafa almacaarifi bacda asmaa illahi tacaala liannahu adiga markaad iska hadlaysid ana markaad leedahay sida naftaada u taqaanid waxaad u taqaanid lama arka soo ma ah sax waa damiirkii mutakalimka markuu yahay anta iyo anti iyo antuma antum antuna dadkan ku horjoogisaad u taqaanidne ninkaa maqan uma taqaanid huwa hiya huwa markii laleeyahayne carabiga ninka qeybkaa ninka ghaa'ib carabi lagu leeyahay waxaa weeyaan shardi ma aha in meesha la fadhi uu ka maqan yahay aniga iyo adigaa isla hadlayno ninkaa nala fadhiyoon ka hadlayno huwa aanu isticmaalayna nin geyb aanu isticmaalayna walidaalika algeyb waxaa la yidhaahdaa fi luga alcarabiya maa cada almutakalim almukhaaab ghaaiba la yidhaahdaa aniga iyo adiga hadda isla fadhino wiil yaraa nala fadhiya meeshaan joogo markaas aan ku leeyahay huwa yaxfadu alqur'aan alkariim adaan kaala hadlaya marka asigoo nala fadhiyaan huwa leeyahay marka damaa'irta sidaasay waxay u tahay macrifo calamkia ku xiga sidaasay isugu xigaan marka saas weyaan marka musanifku wuxuu ku yiri alsm اmdmr ismikii waan kuu soo fasiray mdmar maxaa lagala jeeda naxw ana iyo w anta iyo furuucdiisi ana anta ana i naxnu anta anti antumaa antum antuna oo shantii mukhaatabkeed huwa hiya humaa hum huna oo ghaa'ibka ahayd intaas damiira laisku yidhaahdaa meeshaad ku aragtay damiir munfasil ha noqdo sida ana oo kale ama mutasil ha noqdo darabtu tadeedoo kale kulligeed macaariftay kamid tahay korka xifdi ko walismu lcalamu a ku xiga isimkii calamka ahay isimkii loo bixiyay naxwu zaydun wa makkatu weeyaan makkatu marka fiiri isimka calamka a nin ha lahaado naag ha lahaato xayawaan ha Eh, magaalo ha lahaato hadda adi muqdisho hargeyso eh, jowhar haddii la yidhahdo magac calam awaay wixii rab ha loo bixiyo xayawaankii maalan loodii magacay leedahay ninkan boqolka neefoo looda leh loodaas ninba halban hal neef kastaba magac u leeyahay oo kale waxaa weeyaan xayawaanaadkii kale dhulkiyaa lamidi geedihii baa lamidi kastaba magac bay leeyihiin marka calam baa la yidhaha sidaas calam waxaa loo y waxaa loo jeedaa maa dala calaa musamaahu biduuni waasidati damiir lafdi ku tusiyo shay muxadad ah shay muxadad wixii ku tusiyo waxaa la yidhaahdaa maxaan ku ihahda calam tuuri siina haddii la yidhaha jabal waay waa magac oo loo yaqaano waay nabiga calayhi salaatu wasalaam hashiise waxaa magaceeda alqaswaa la dhihi jira magacoo xayawaankii loo bixi waayo sidaas oo kale weyaan marka shay kasta oo magac gooni u leh ama jaamidaadka ha ahaado xayawaanaad caaqil ha noqoto hayr caaqil ha noqoto wixii oo dhan waa waa loo bixiyaa marka waxaa la yidhaahdaa calam weeyaan ayb markaasuu kuu mihaali zayd oo nin magaciisa ah iyo maka maka madiina maka wixii o dhan magaalooyin ha noqoto wax kasta ha noqoto ayb walismu lmubhamu isimkii ee la qariyey naxwu haada wa haadihi wa haaulaai wa haadaanina isaga dar waaba intaas keli ah haadaa wa haadihi wa haaulaai wa haadaani asmaa ishaara la yihahda maa dala calaa musamaahu biwaasitati اlishaara fiiri ninad aqoonin markaasaa lagu yihi man facala hadihi اlficla الshaniica markaasa haadaa aad leedahay fartaad ku taagay kownuhu ninkan dadkii fadhiya aad gooni farta ugu taagtay nin la wada yaqaano oo hadeertaan aad ku cayintay fartaada waay asmaa ishaara marka saasay waxay ku yihiin ama mufrad ha noqoto ama tathniya ama mudakar ama muanath macaariftay saas ugu mid yihiin ayib wاlsmu اladii fiihi اlalifu wاllaamu isim oo alif iyo laam ay ku jirtane macaariftou ka mid yahay naxwu rajulu naxwu الrajuli wاlgulaami weeyaan fiiri markaan hadda hadii lagu yihahdo rajul iyo ghulaam say macaarifta ugu mid noqon karaan farqi u dhaxeeya laqbada lagu garanayaa dadkii wax noo laqbayn jiray kheyr allah siiye waxay ka tageen ma jirin haddaa tiraa jaaanii rajulun ninaa ii yimid ay noqonay hadii tiraa jaaanii rajulu ninkii fiiri ninka aad la hadlaysid nima kula yaqaanaad ka hadlaysaa jaaanii rajulu ninkiyaa ii yimid ninki maala waxa w ayna najtamicu lyowma markaasaan ku leeay fi lmasjidi masjid waa badan yahay laakiin adiga iyo ninkaana waxaa isla taqaaniin masjid almasjid masjidkii marka sidaasay macrifo ku yahay alrajul haddaa tiraahda nebi ilaahay wuxuu ihi id humaa fi lgaari hadda fiiri god waa badan yahay maka inteenba god baa ku taalo laakiin ilaahay markuu ka hadlayay id humaa fi lgaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana marka id humaa fi lgaari godkii godkii leesla yaqiinay weeyaan marka isimka al haddii la geliyo wuxuu noqonayaa macrifo saas waay wاlsmu اladii fiihi alأlif wاlaam naxو الrajul wاlgulaami wmaa udiifa midkii shanaad waa io wmaa udiifa midkii loo idaafeeyey ilىa waaxidi mid oo min hadihi اarbacati afartan ka mid e afartan kamid i midkii loo idaafeeyey asna macrifou noqona ana oo kale hadda haddaa tiraahdeed eh, ninaa wuxuu ku yihi man jaaa markaasaa tiri ibnii ninkii adig ku yaqaana caruurtaadana badana waa yaqaana marka ibnun haddii la wiil laakiin ibnii wiilkayga haddaa tidhaahdid ood wiilka isu idaafaysay damiira loo idaafeeyey wixii damiir loo idaafeeyey macrifou noqona ghulaami kitaabi haddaa tirahdid hada akhada kitaabi kitaabkaada dadka ardada xorta kula ah waa ku yaqaaniin kitaabi haddaad tirahda macrifou noqona zawjatii haddaad tiraha macrifay noqoni naaqatii haddaad tiraha macrifay noqoni beytii haddaad tirahda fiir gurigaada waa lawada yaqaana hadda laakiin beyt haddaad tirahda in hadama beytun gurigaa dumay iyo in hadama beytii gurigaygaa dumay hadda gurigaada waa la yaqaan inaa lilaahi wa inaa ilayh raajicuun yaa lagu leeyahay maa udiifa ilaa waaxidin min hadihi haddii damiir loo idaafeey sidaas oo kale haddii la yidhaahda khulaamu muxamadin waa calamkii haddii loo idaafeey hulaamu muxamadin haddii la yidhaahdo macrifow noqonaa masjidu maka haddii la yidhaahdo macruuf waaye waa xaramki ayib alsm اlmubham hadaa la yidhahdo kitaabu haada beytu haada kursiyu haada haddii la yidhahdo kursiga nakiro ah haddii haadaa loo idaafay macrifou noqday sidaasoo kale haddii wixii al ku jira loo idaafiyo ghulaamu rajuli ninkii wiilkiisi kitaabu rajuli ninkii aan isla naqiini kitaabkiisi macrifou noqonaya wamaa udiifa musanifku wuxuu ka tegey alismu اlmawsuul macaariftuu ka mid yahay ismu mubham iyo ismu اlmawsuul jaaa aladii abuuhu muxafidu اlqur'aan في lmasjid yaa tiri jaaa aladii kii baa yimid abuuhu muxafidu اlqur'aan kii aabbihiis qur-aanka masaajidka uu ku xifdin jiray dadka qur-aanku xifdisiin jiray fiiri marka aladii iyo alatii iyo aladaani iyo allataani iyo aladiina iyo allaatii walaa-i macaariftay ka mid tahay marka meeshii ay hadda musanifka shankeed lix ka dhigo macaariftii waxaa kamid ismu mawsuul mudakerkii aladii oo mufradkii mudakerkaah naagtii allatii labadii alladaani iyo allataani raggii alladiina dumarkiina allaa iyo walaati intaas macaariftay kamid yihiin mawsuulaada laysku yihahda ku darso intaasaa macaarifti kamid ayb koraa laga xifdiyaa keli a ka soo haray wاnakiratu waxay ahayd musanifka inuu na yidhaahdo wاnakiratu maa cadaa dalika sidaasay horta inuu yidhaahdo markaas kadib u yihah wahwa kulu ismin shaa'icin fii jinsihi laa yakhtasu bihi waaxidu duuna aakhar inuu kadib yihahday ahayd anigaa waxaan kugu daraa marka wاnakiratu maa cada alkhamsati ama maa cada sitati waxaa lagu daraa marka qaarkeed macaarifta munaadaha laakiin iska reebkaas wاnakiratu marka wuxuu ri musanifka kulu ismin weeyaan ismikoo shaa'icin ku faafsan fii jinsihi asiga jinsigiisa ku faafsan laa yakhtasu bihi ousan la gaar ahayn waaxidun shaksi duuna aakhara ousan la gaar ahayn waxaa la yidhahdaa nakiradii lafdiga oo nakirada ah wixii oo jinsigiisoo dhan ay wada gaarayeen haddaad rajul tiraahdo on al ku jirin rajul haddii la yidhaahdo wuxuu gaarayaa qofka oo baaluga ah laga bilaabo ama ha ahaado nin weyn nin yar nin cad nin madow meeshuu raba ha ku noolaada rajul waa wada wadaagsadaan laakiin fii jinsiga u kufaafsan yaho mar-a soo geli mayso rajul haddii la yidhaahdo ku kufaafsan yahay kaasaa nakira ibil haddii la yidhahdo geel oo dhan isku tusinaa baqar haddii lila lo dhana dhan ku tusinay beyt haddii lila guri oo dhan ku tusinaa marka laa yakhtasu bihi waaxidu duuna aakhar haddii hadda aad tiraahdid adoon cid kale ka hadlaynin darabtu rajula khabiiثan haddaad tirahdid ninku ma dhihi karo ama rajulu khabiiثaa tiri ninku ma dhihi karo maxaa ii caynay markaasa goorman ku cay soo adiga rajul khabiid rajul maadaa gooni ule dadkan dhamuu ka dhaxeeya laa yakhtasu bihi waaxidu duuna aakhar macnihi saas waay wax oo adiga gooni laakiin haddaan ihaahdo haddaan ihaahdo nin magaciisaan sheegay maalan waxaa tiri ahantu khaalidan ninkii khaalid la yidhahdo meesha fadhiga wuxuu ku leeyahy goormaad anigii ahaanaysa markaasa waaad ku maxaa adiga dadka kaa soo soc war anaa khaalid la yihahda baad leedahay magacaanaa gaar u leh dadkan ninkan caliya layihah ninkan cumaan la ismaaciil ninkan geediya layihah ninkan jaamic ninkan faarix layihah anigaa khaalid la yihahda maxaa wax iiga sheegtay marka fiiri ninkan waa kula doodi karaa bikhilaafi nakira waa shay shaayica oo lafdigaas jinsigiisa oo dhan ku rumoobay oo aan cid gooni u sheegan karin kaasaa la yidhaahdaa nakiro wa taqriibuhu haddii lasoo dhoweeyane kulamaa salaxa wixii u suubadaa la yidhaahdaa dukhuulu lalifi wallaami alif iyo laam inay galaan calayhi cala lismi isim kasta alif iyo laam inay gasho u suuban intayna gelin ou nakiro yahay waxay ahayd marka naxwu rajuli walfarasi uu ku miithaaliyey inuu musanifka yihah naxwu rajulin wa farasin inuu yidhaahdo oo nakiradii hadda arajul alfaras waa macrifo waay inuu macrifeeya lama rabin wa taqriibuhu nakaradeedii lasoo dhowey tago kulu maa shay dhammaantiisa isim dhammaantiisa salaxa u suubaday dukhuulu alifi walaami alif i laam inay galaan caleyhi cala lismi naxwu rajulin wa farasin waay faras iyo rajul waa nakiro albaa u suubado inay galaan alrajul alfaras markayna algelin ou nakiro yahay markay algashana waa macrifo wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin